الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay cawaaridii siba waxaynu ku jiray alxajru cala safiih xayiraaddii lagu soo rogayey qofkii safiih ahaayeen tasarufkii xoolihiisa aan hagaajinaynin ayaynu haynay waxaad noo soo tilmaamay in laba qowl ay ku jiraan masalada xajriga safiha la xajrinayo qowluljumhuur oo shaaficiye iyo xanaabilo iyo maalikiya iyo labadii saaxiibe abu xaniifa inay meel wada mareen oo yidhaheen waa la xajrinayaa adiladii jumhuurkana ay deliishadeenna waynu soo tilmaannay qowlka labaadna wuxuu ahaa inaan la xajrinaynin abu xaniife iyo daahiriyada ayaa halkaa maray adiladii haddaba abu xaniife ayuu halkee naba gelaya wuxu uhi adilatu abi xaniifa abu xaniife adiladiisa wuxuu xujaystay wastadalla abu xaniifa wuxuu dilaystay bijumlati adilatin adillo doora oo minha waxa ka mid a ah ina safiih waaxid ina safiih مخاطب mid mukhaadab ahoo khitaabkii sharcigu uu ku dhacayo weeye id ilkhitaabu khitaabkani iyo lahadalkani bilahliyati ahliyadda ayuu markaa ku tacanuqayey wa hiya ahliyadina bilbuluuqi maca alcaql waxay ku xasilaysay qaangaadhu caqli la jiro wa safahu laa yuujibu ma waajibinayo naqsan fii caqlihi nuqsaan caqliga kagala sugan walaa tamyiizi iyo garashadiisa toora walihaadaa sidaa daraaddeed ayuu yabqaa baaqi ahaanaya mukhaadaban mid lagula hadlay bixuquuqi sharci sharciga xuquuqdiisa wa tasixu waana ansaxaysaa tasarufaatuhu alqowliya tasarufaadkiisa qowliga ka talaaqi furiinkii iyo wanikaaxi guurkiiba weeye wa yuxbasu waana loo xidhayaa fii duyuuri lcibaadi addoommada daymankoodana waa loo xidhi wa yucaaqabu waa loo ciqaabaya calaa jaraa'imihi dembiyaalkiisa wa yu'aakhadu waxaana lagu qaban biiqraarihi qirashadiisa biasbaabi alcuquubaati cuquubooyinka asbaabtooda u qirtay falow kaana safahu safow hadduu ahaan lahaa yabqaa mid hadhi falow kale safow hadduu ahaan lahaa yabqaa mid baaqi ahaanaya muctabaran in la ictibaariyo bacda albuluuqi qaangaarhka dabadii oo loo ictibaarinaya fii iijaabi nadari lisafiihi waajibin in loo fiiriyo safiiha iyo walusuumi alxajri calayhi inay xajrin iyo xayiraadi laasim tahay korkiisa lagu sameeyaa lakaana alawlaa ka awlii wuxuu ahaan lahaa yuxjar calayhi in laga xajriyo fii iqraarihi qirashadiisa biasbaabi alcuqubaati asbaabaha cuqubooyinka lianna darara dhibta cala nafsi ku imanaysa ayaa cadamu ka weyn min darari ilmaali xoolaha dhibtooda <coughs> waxau sheekhu leeyahay imaam abu xaniifa qowlkiisa uu ku tegay inaan qofkaa safiiha ahayn tasarufka xoolihiisa aan hagaajisanaynin in la xajrinayo o la xayirayo wuxuu u daliishaday adilo dhowr ah waxaa ka mida ah wuxuu yihi safiihu waa mukhaatab oo khitaabkii shaaricu waa ku dhacayaa maxaa yeelay khitaabku dee wuxuu markaasu ku tacalluqaya ahliya inuu markaa qofku ahliyat lwujuub iyo ahliyat ladaa inuu markaas leeyahay uu u qalmo ahliyaduna waxay markaa iyana ku xasilaysay dee qaangaadhu qofkii isagoo caqlile uu qaangaadho safahuna ma keenayo nuqsaan xagga caqliga iyo tamyiizdiisa iyo kala garashadiisa midnaba ku keeni maayo saa daraaddeed baa qofkii isagoo safiiha ayaa haddana wuxuu baaqi ahaanayaa in lagula hadlo oo lagula khidaabu ku dhaho khidaabkii sharcigu ee xuquuqda sharcigu leeyahay lagaga doonayey tasarufaadkiisa qowliga ah ee uu ku hadlaana iyado waa ansaxaa hadduu wax furayo waa ansaxaa hadduu nikaax markaa dee guursanayo waa ansaxaya haddii uu addoomma dayn ka galo oo uu bixin waayo waa loo xabaasaya waa loo xidhayaa haddii jaraa'im iyo dembiyaal uu galo iyadana oo u sinayso ama uu qadaf sameeyo ama sariqo uu sameeyo jaraa'imtiisaana waa loo ciqaabayaa haddii uu qirto asbaab cuquubo keenaysaa horaynu usoo marno inuu dil sameeyey buu qirtay inuu markaa xadgelay ayuu qirtay iqraarkiisaana waa loo qabanayay markaa wuxuu leeyahay haddii sabahani wahaan lahaa mid baaqi ahaanayo oo jiraya qaangaarhka dabadiintu qaangaaday dabadi hadduu jirayo oo loo ictibaarinayo in qofkan safiiha dee wixiisii loo fiiriyo oo masaxadiisa la eego oo in la xajriyo oo la xayiraana ay laasim tahay waxaa kaga awlaysnaan lahayd in laga xayiro qirashadan uu qiranayo asbaabtii cuquubada ku keenaysay ee qisaas wixii ku keenaya inuu qirashadiisa in markaas yani xuduud iyo markaa jaraaimtii uu galay qirashadeeda taa in laga xajriyo ayaa mudnaan lahayd maxaa yeelay waxyaalahan uu qiranayo ee asbaabulcuqubaadkaay dee qaarkood nafdiiba way saarayaan u hadduu qisaasoo kala qirto ama markaa dee cuquubo kaloo jidkii ku dhacayso oo dhib badan weeye taas ayaa ka weyn markaa dhibta xagga xoolaha ka imanaysa hadday ka baxaan markaa taas ayaa ka mudnaan lahayd in laga xajiriyo taana lagama xajirinin mar haddii taa aan laga xajirin oon laga xayirin dee tan maalkana cidi ka xayiri mayso ayuu leeyahy wastadala abuu xaniifa wuxuu diray bijumlati adilatin adilo dhowra minhaa waxaa ka mida ah, ina safiiha mukhaaabun mid khitaabkii sharciga lagula khitaabi weeye id ilkhitaabu bilahliyati ahliyada ayuu khitaabku ku xasilaya wahiya iyaduna uu ku tacaluqaya wahiya ahliyaduna bilbuluuqi maca alcaqli qaangaar iyo caqli ayay ku xasilaysay wasafahu safahuna laa yuujibu waajibin maayo naqsan bicaqlihi nuqsaan xagga caqliga kaga jirta walaa tamyiiz iyo garaysaysa tooda <coughs> walihaada saa daraaddeed buu yabqaa wuxuu baaqi ahaanayaa mukhaaaban yabqaa waa baaqi ahaanaya sabi mukhaaaban xaliyo mid lagula hadlay bixuquuqi sharci wa tasixu waa ansaxaysaa tasarufaatu alqowliya tasarufaadkiisii qowliga ahaa ee markaas hadalka markaa loo nisbeeyey ayagana waa ansaxayaan ka dalaaqi furinkii iyo wanikaaxi guurkiiba weeye waa ansaxayoona waa ka ansaxayeen qofka safiiha ah wa yuxbasu waana la xidhayaa fii duyuuni lcibaadi addoommada deymankooda waa loo xidhi wa yucaaqabu waa loo ciqaabaya calaa jaraa'imihi dembiyaalkiisana waa loo ciqaabaya wa yu'akhadu waa loo qaban biiqraarihi qirashadiisa biasbaabi alcuqubaati cuqubooyinka asbaabtooda uu qirtay ee falow kaana sababu hadduu yahay yabqaa mid baaqi ahaanaya muctabaran xaal loo ictibaarinaya bacda albuluuqi qaangaarka dabadii haddii mid loo ictibaarinayo weye fii ijaabi nadari fiiro waajibinteed lisafiihi loo fiiriyo oo maslaxadiisa markaas loo eego iyo wa alxajri calayhi xajrin iyo xayiraadin ay laasimaysa korkiisa lakaana alawlaa kaka awlaysan wuxuu ahaan lahaa an yuxjara calayhi in laga xajriyo oo laga xayiro fii iqraarihi qirashadiisa biasbaabi lcuquubaati asbaabtii cuquubooyinka keenaysay ee hadduu qirto la aqbalayay taas ayaa ka mudnaan lahayd in laga xajriyo lianna darara dhibta cala nafsi ku imanaya aadamu way ka weyn tahay min darari ilmaal dhibta xoolaha itnayn ina alinsaana qofka bibuluuqihi qaangaaritaankiisa caaqilan isagoo caqli qaan gaadhay takmulu waxaa ku dhammaystirmaysa ahliyatu ahliyadiisii watatimu waxaana dhammayrayana buuxsamaysa shakhsiyatuhu qofnimadiisii faalxajru calayhi xayiraadda lagu sameeya fii hadihi alxaala ihdaarun waa meesha oo laga saarayo likaraamatihi karaamadiisii wa insaaniyatihi iyo dadnimadiisii wahada laa yajuusu kaasi ma banaano waidaa qiila haddii waidaa qiila marka la yidhaahdo ama waydaqida wain qiila haddii la yidhaahdo ina alxajra limaslaxatihi xajrigani waa dantiisa faljawaabu waxa weeye ina darara ihdaari aadamiyatihi wailxaqi bilbahaa'im dhibta ka imanaysa in aadaminimadiisii meesha laga saaro wailxaqi iyo in la haleeshiye bilbahaa'imi ma yeedhaanka lagu heraysiiyo maxaa lagu heraysiiya bilxajri calayhi xayiraaddaa la xayirayo ayaa ashadu ka daran min darari irdaacati ilmaali calayhi dhibta inay xooluhu ka hallaabaana waalqaacidatu sharciyan taqdii waxay keenaysaa bitaxamuli darari alakhaf dararka iyo dhibta fudud in la qaato oo la xamilo fii sabiili dafci darari alashad yacnii dafcinta iyo riixidda dhibta weyn waddadeeda fa kaana wuxuu aday cadamulxajri calayhi min maslaxatihi dantiisa ayuu ka ahaaday waxaa kaloo uu leeyahay qaangaarka uu qofku qaangaaray soo caqli leh ahliyadiisii tii inay wax ku waajibaan waxna waajibaan ahliyadii addaaga ee markaa dee markaa afcaashiisii lagu ictibaarinayey waxay ku dhammaystirmaysaa inuu qaangaadho isagoo caqli leh waxa kaloo ay ku buuxsanaysaa shakhsiyaddiisuna qaangaadhidaa isagoo caqliga leh uu qaangaadhay ayay ku buuxsanaysaa idan markaa xayiraadda lagu samaynayaana karaamadiisii warqad karramnaa bani aadama waan karaamaynay ilaahay yidhi oo la hidaarinayo meesha laga saarayo weeye insaaniyaddiisii iyo qofnimadiisii oo meesha laga saarayo weye taasina ma haboono oo ma bannaana haddii la yidhahdo xajrigani waa maslaxaddiisi iyo dandiisa oo isagaa xoolii loogu ilaalinayaa wuxuu leeyahy jawaabtu waxa weeye dhibta ka imanaysa in aadaminimadiisii iyo shakhsiyaddiisii iyo qofnimadiisii meesha ka saarideeda laga saarayo ee la haleeshiinayo mayeedhaankii ee lagu haleyshinaya xajridan iyo xayiraadan lagu saarayo taasaa ka daran buu leeyahay dhirtaa xoolaha ka allaabaya halkana xoolo yarunbaa dhaafaya halkana imka marka la xayiro waxa uu noqonayaa qof bini aadamnimadiisiina meesha laga saaray mayeedhaankiina la haleeshiiyey buu noqonayaa qaacidada sharcigaahina waa qaacida aynu kutubtii badnayd ee qawaacidkeenu dhigna aynu ku marnay yacni waxay keenaysaa haddii meesha laba darar ay yaallaan laba dhibood hadday yaallaan oo laga labadaa aan laga fakaraynin mid in lala yimaado mooyaane ta fudud ayaa lala imanayaa si loo difaaco ta daran oo iminka qofka in aadaminimadiisii iyo qofnimadiisii loo ilaaliyo ayaa markaas weyn waxa yar oo markaas loo dul qaadanayaa inay xoolihii ka halaabaanoo waxba xajrin lagu samaynin ayuu leeyahay idan markaa cadabulxajri inaan la xayirin maslaxaddiisa ayay ka mid tahay ina alinsaana qofka bibuluqi qaangaadhkiisa caaqilan soo caqli uu qaangaadho takmulu waxaa dhammaystirmaysaa ahliyatu ahliyadiisii wa tatimu waxaa buuxsamaysaa shaksiyatuhu shaksiyadiisiina takmulu waxaa kaamil noqda ahliyatu wa tatimu waxaa dhammaystirmaysa shaksiyatuhu faalxajru calayhi xayiraada fii hadii alxaala lagu sameeyaa waa ihdaarun ayadoo meesha laga saarayo hadur laga dhigayo likaraamatihi maamuuskii ilaahay uu maamuusay wa insaaniyatihi iyo qofnimadiisii wa hada la juuskaasina ma banaana wa idaa qiila marka laydha ina alxajra limaslaxatihi ayuu ahaaday faljawaabu waxa weeye aan kaga jawaabaynaa taa ina darara ihdaari aadamiyatii aadamiyadiisaa la hidaarinayo meesha laga saarayo wa ilxaaqi bilbahaa'imi iyo haleeshiinta la haleeshiinayo xoolaha ee lagu haleeshinayo bilxajri calayhi yacni waxaa aadaminimadiisa lagu hidaarinayo bahaa'imtii mayeelaanka loogu haleeshinayaana waa bilxajri calayhi xajrinta iyo xayiraadda lagu samaynayo taas dhibtaasa ah ashaddu ka daran min darari idaacati ilmaali calayh xoolaha ka hallaabaya dhibta ka imanaysa idaarka karaamadiisa iyo adibnimadiisiiba isa laga saarayo ee xoolaha la halaysinayaa ka daran waalqaacidatu sharciyana taqdiim waxay xukumaysay keenaysaa bitaxamuli darari alakhaf dhibta fudud in loo dulqaato oo la aqbalo fii sabiili dafci darari alashad jidhka difaacidda dhibta daran fa kaana wuxuu aday markaa cadamulxajri calayhi in aan la xajrin min maslaxatii dandiisa ayuu ka ahaaday jaa fi lxadiid waxaa ku yimi ana rajula nin ayaa kaana yuqbanu mid lagu dago fi lbaycaati iibyaalkaa lagu degi jiray faataa bihi ahluhu ilaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ayuu lati calayhi salaatu wasalaam qaalibiina minhu iyagoo ka doonaya alxajra iyagoo xayiraadii ninka la saare ka doonaya falam yaxjur calayhi rasuulu alayhi salaam calayhi salaatu wasalaam muu xajrinin wainamaa amara wuxuu faray an yashtarida linafsihi nafdiisa inuu shardiso alkhiyaara khiyaar inuu shardisa fi lbayc iibka ee falow kaana alxajru jaa'izan hadduu ahaan lahaa la xajara calayhi waa xajrin lahaa waxaa kaluu leeyahay xadiid baa waxaa ku soo arooray nin iibabka lagu khiyaamayn jiray ayaa ehelkiisi ay rasuulka u keeneen iyagoo ka doonaya in loo xayiro rasuulku markaa ma xayirin laakiin wuxuu yidhi un markaad war wax iibsanayso laa khilaafata waryaho khiyaano ma jirto inuu yidhaahdo haddii xajirintaasi ay bannaan lahayd wuu xajirin lahaa bay leeyihin xadiidkanna asxaabu sunan ayaa warinaya abu daawuud nasaa'i tirmidi ibnu maaja sanadka xadiidkuna waa saxiix weliba wuxuu ahaa nin baa waktigii rasuulka wax iibsan jiray xagga ra'yigiisa iyo garashadiisa iyana dacfi baa ku sugnaa fa ataalu nabiy allahi ahalkiisii baa nebiga ilaahay bay u tegeen waxda ya rasuul xujur calaa fulaanin ninkan naxaajiri oo xayir ninkan waxbuu iibinayaa iibsanayaa nin isku filanna ma aha nebiga ayaa u yeedho wuxuuhi jooji wariya iibka aad iibsanayso wuxu uhi yaa rasuulallaahi innii la asbiru cani ilbayci anigu iibka nin ka sabraya oo ka adkaysanaya ma ihi haddii aad markaa haddaba aanad iibka ka tegaynin faqul haan wahaan walaa khilaaba war wax naqadun ku iibiyo war yaynaan isna khiyaamaynin dadka ku dhabuur xadiidka markaa ishaaraya waa xadiidka asxaabu sunan ay warinayaan sanadkiisuna saxiixa yahay kaa fi lxadiidi waxaa ku ana rajulan kaana yuqban nin lagu khiyaamayn jiray qabn iyo dagid lagu samayn jiray fi lbaycaati ibyaalka baycaati ibyaalaha baycaati yani ibyaalka ayaa lagu khiyaamayn jiray fa ataa bihi ahlu ilaa rasulilaa rasuulillahi bay ula yimaadeen calayhi الsalaatu wasalaam daalibiina minhu ayagoo ka doonaya alxajra xayiraanaya oo ka doonayaaba falam yaxjur calayhi arasuulu calayhi asalaatu wasalaam muu markaa xajriyo muu xayirin wainamaa amara wuxuu faray an yashtarida linafsi alkhiyaara inuu shardiso fi lbayci iibka ee falow kaana alxajru jaa'isan hadduu yahay laxajara calayhi waa xayiri lahaa intaasi waa intuu isagu xujaystay halkanna waxa uu kaga jawaabayaa waxyaalihii jumhuurku ay deliishadeen wuxu hi ama اxtijaajuhum jumhuur daliisiga ay biaayati fain kaana aladii calayhi اlxaqu safiiha aw daciifa aw laa yastadic an yumilla huwa falyumlil waliyhu bilcadli aayadda xujaysiga ay xujaysanayaan ilaa akhirihi aakhir ilaaya bay ka dhigantay falaa xujata lahum fiiha wax xuja iguma sugnaan lianna alweliya huna weliyu lxaq waa xaqankii weliga u ahaa laa weliyu safiih safiiha weligiisa ma aha wuxuu leeyaha aayaddan ay xujaysaynayen fain kaana aladii calay lxaqu safiihan aw daciifun aw laa yastadiicu an yumil lahu amaynu yeedhiyaanu kelin falyumlil waliyu bilcadli weligiisayni waa weliyu safiih wuxuu leeyahay waa weligii xaqan isagu markaa tawalinayee lahaa ayaa markaas cidda yeedhinaysa waa kaas buuri laakiin waa baciid ama اxtijaajun biaayati fain kaana li calay lxaqu safiihan falaa xujata lan fiiha uguma sugna lianna alwaliya hunaa waliyu lxaq we laa waliyu sabiir ama alixtijaaj xujaysiga bitalabi alimaami cali bni abi aalib xujaysiga ay xujaysteen codsiga oo cali bni abi aalib uu codsaday alxajra calaa cabdillahi bni jacfar xajrinta in lagu sameeyo cabdillahi bni jacfar falaa xujata lahum fiihi wax xuja ay uguma sugnaa lianna alabahu yuxmalu waxaa lagu hambalaya calaa sabiili takwiif absiin jidkeeda lilzaami laazimin ma ahayn aw yuxmalu ama waxaa lagu hambaarayaa calaa talabi manci lmaali codsi in xoolaha laga manciyo can cabdillahi bni jacfar cala ictibaari ana sinahu kaana duuna alkhamisati walcishriin indadiisu markaa shan iyo labaatan ay ka yarayd wuxuu leeyahay xujaysiga xadiidkii aharkii kale aynu lii imaamu albayhaqi iyo cabdirasaaq iyo imaamu shaafici iyo ayaa fil um ku warinayaa aynu nidhi ee ahaa cali bn abi aalib ayaa cabdillaahi bnu jacfar ayuu arkayoo meel dhulahoo iska caraseera ayuu lacag badanoo aad u badan siisay markaasuu yihi dhulkaa aada siisatay lacagta intaa leeg anigu laba kaboodba siiseen buu yidhi haddaad isnoocaa tahayna waxaan u tegi doonaa cusmaan ibnu cafaano waxaan ohan doonaa ninkan xayiraad saar markaasuu zubayr u sheegay zubayr baa markaa yidhi aniga ayaa kugula shiraakoobaya dhulkaa markii dabeetana cusmaan la isula tegeyna wuxuuhi ma waxaan xajrinayna inuu markaa shuraako la yahay zubayr zubayrna nin markaa aad iyo laxaad iibka iyo caan ugu abuuha markaa wuxuu leeyahay taana xuja uguma suganno doonidan uu leeyahay ha la xajriyo cabsiin buu uga jeedaye laasimin markaas xajrin in la laasimiyo ama inuu ku laasimiyo xajrin uma jeedin ama waxa lagu xambaarayaa buu leeyahay codsigan uu ku codsanaya maalka in cabdillahi bnu jacfar laga laga manciyo inay da'diisu ka yarayd shan iyo labaatan inay ka yarayd kitaabkan madhalkee sheekhu leeyahay shan iyo toban buu odhanaya khamsata cashara ayuu odhanaya halka khamsa cishriinta kan uu ku yidhi ama alixtijaaju bialabi limaam cali bn abi aalib xujaysiga la xujaystay codsigii imaam cali bn abi aalib alxajra uu codsaday cala cabdillahi bni jacfar falaa xujata lahum fiihi waxujaa iguma sugnaa lianna dalabahu yuxmalu waxaa lagu xamaray cala sabiili takhwiif cabsiin jidka la laasimin ma ahayn aw yuxmalu ama waxaa lagu xambaari oo loodhan kaasaa looga jeedaa calaa talabi manci ilmaali maalka mancintiisa codsigeeda can cabdillaahi bni jacfar laga manciyo calaa ictibaari ana sinaw kaana duuna alkhaamisati walcishriin ama duuna alkhaamisata cashar sio markaasu odhanayo madkhalka uu ku odhanayo lix waxaana sita ah tabdiiru macsiya tabdiirkani waa macsiyo waalmacsiyatuna laa takuunu sababan lilricaaya ricaayo iyo markaas ilaalin iyo dadaalin loo sameeyo ma noqoto sabab waalxajru cala sabiili min baabi ricaayati lahu waa ricaayo iyo ilaalin oo falaa yelsamu ma laazimayo walaa yuqaalu loodhanayo ina almacsiyata laa tuujibu ma waajibiso ikhraaja alcaasi min aricaayati ricaayada ka saaritaankiisa ma waajibinaysana lo odhan maayo istidlaalan iyadoo la deliisanayo bijawaazi alcafwi inay bannaan tahay cafwin can ilqaatili kii dilay camdan alcamd alqatl alcamdan ama camdan sidaynu markaa nuskhada halkii horeba kusoo aragnay ee markaa madhalkana uu saa ku lahaa lianna alqaa'iliina bilxajri kuwa xajrinta lii yuujibuuna cala safihi bay ku waajibinayaan waalcafu can ilqaatila jaaisun waa mid bannaan laa waajibun mid waajiba maaha waxaa kaluu leeyahay adilada jumhuurka ayaa markaas waxaa ka mid ahaa in aanay macsiyadu dee qofka in la ilaaliyo oo la ricaayeeyo aanay ka saaraynin oo inuu u baahan yahay markaa qof ilaaliyo xoolihiisi u ilaaliya oo aan la odhanay eh, inuu caasigani yani maal mubadirkani qofkun hantidiisa saysaylinaya inuu saysaylinta ku caasikaro waa reecaayo aanu mudanaynin oo aanay macsiyaduna qofka ka saaraynin in wax loo fiiriyo maslaxadiisa halaleela taasuu ka jawaabaya markaasuu leeyahay tabdiirkan iyo saysaydkan uu xoolihiisa hallaynaya waa macsiyo macsiyana sabab uma noqoto reecaayo iyo ilaalin qofkii la ilaaliyo oo wax loo fiiriyo xajridda safiha lagu samaynaya waa min baabi ricaayatila waa ilaalin isagii la ilaalinayo qofkii macsiyada iyo xumaanta sameeye xoolihiisa daadaadinayey oo ricaayo iyo ilaalin loo samaynayo taasina ma laasimayso lana odhan maayo buu leeyahy macsiyadu ma waajibto qofka caasiya in ricaayada laga saaro iyo ilaalinta oo loo deliishado in qaatilka camda wuxuu dilay in la cafiyaa inay bannaan tahay leanna wuxuu leeyahay kuwan xajrinta ka hadlayeena waa la xajrinaya dee waabay ku waajibiyaan buu leeyahy safiiha in la qisaaso cafwinta qaatilkuna waa mid iska bannaane mid waajiba ah. ma aha atabdiilu macsiyatu wey walmacsiyatuna laa takuunu ma noqoto sababan lilricaayati sabab in lagu ricayeeyo la ilaaliyo sabab ma noqoto waalxajru cala safiya xajrinta safiya lagu sugaynaya min baabi ricaayati lahu ilaalin baabkeed weeye oo falaa yalzamu ma laazimayo walaa yuqaalu loona odhan maayo ina almucasiyata laa tuujibu ma waajibinayso ikhraaj alcaasi caasiga min alricaayati in laga saaro istidlaalan iyadoo la deliisanayo bijawaazi ilcafwi bannaanida in la cafiyoo la dhaafo can ilqaatili kii qaatilka ahaa alcamdi camdan wuxuu dilay ama alqatl alcamd dilka camda wax dilay dilka bareerkaa lianna alqaa'iliina waa jumhuure kuwan odhanaya bilxajri in safiiha la xajirinayo yuujibuuna cala safiih safiihe hadduu wax dilo in la qisaasamay ku waajibinayaan waalcafwu cani ilqaatili qaatilka in la cafiyana jaaisun mid bannaan weeye laa waajibun mid waajiba ma ahan ama alqowlu odhaade biana alxajra cala safiihi lidafci darari can iljamaaca jamaacada muslimiinta ayaa dhib lagaga difaacaya famarduudunkaasina markaa mid lagu celin weeye lianna safiiha yatasarafu fii khaalisi maalihi maalkiisii khaaliska buu ku tasarufaya walaa xaqa liaxadin qofna xaq kuma sugnaani fii maalihi xataa yamnaca ilaa u diido min tasarufihi fiihi inuu ku tasarufo lihada alxaqi almascuum xaqaa la sheeganayo dartii wuxuu leeyahay sheekhu qowlka odhanaya xajrintan iyo xayiraadan safiiha la saarayo waxaa lagaga difaacayaa darar iyo dhib baa jamaacada muslimiinta lagaga difaacayaa lianu safiihi markuu xoolihii si baabi'iyo dee dadka muslimiinta ubuu mid dul saaro noqonaya baytulmaalka in muslimiinta in nafaqo looga qoraabay keenaysaa yacnii sidaa odhaahda la odhanayana waa marduud buu leeyahy leannu qofka safiihay maalkiisii khaaliska ahayn cid kale allah buu ku tasarufaya cid xaq kule maalkiisa inay tasarufkiisa ka mancido oo xaqa markaa mascuumka ah ee la sheeganayo awgii in cid uga mancin kartaana ma jirta buu leeyahay ama alqowl ohaada biana alxajra cala sabiili dabci darar dhib markaa dabcinteeda ayuu u sugnaaday can iljamaacati jamacada muslimiinta laga difaacayo famarduudun lianna safiiha yatasarafu wa fii khaalisi maali maalkiisa fii maalihi alkhaalis walaa xaqa liaxadin axadna xaq kuma sugnaanin fii maalihi xoolihiisa xataa yamnaca ilaa u diido min tasarufihi fiihi inuu ku tasarufo lihada alxaqi ama lihada darari mascuum waxay ka wanaysane darar in la yidhaahdo dararka iyo dhibtaa la sheegayo awgeed cid xaqule markaa inay ka difaacda ma jirto ama xaqaa la sheegayo dartii waa xaq markaa jamaacadu ay leedahay oo yani idinka muslimiinta ay markaa isku leeyihiin alqowl raajix qowlka haddaba xooga badan aladii ka namiilu ilayhi aanu ilanaynaa waxa weeye alqowlu bilxajiri cala safiih waa qowlka odhanaya in la xayirayo qofkan safiiha lianna dawaahira nusuusi nusuusta daahirkoodaasi tu'ayidu dalika waa xoojinaysa kama ana fi lxajri maslaxa lisafiih sida xajrinta iyo xayiraadda maslaxiyo bani safiiha ay ugu sugan tahay bixifdi maalihi xoolihiisa ayaa loogu ilaalin wa dafci darari can iljamaca jamaacada muslimiintana dhib ayaa lagaga difaaci walaa yuqaalu orma ina tasarufahu fii maalihi ayuu ahaaday walaa xaqana liljamaacati fiihi jamaacaduna xaq kuma laha lama odhanayo lianna naquulu waxaan odhanaynaa ina tasarufa alinsaani qofka tasarufkiisa fii khaalisi maalihi oo ku tasarufayo muqayadun waxaa lagu dabraya bicadami alidbaari bilkhayri inaanu markaa cid kala dhibaynin alaa yuraani aan la arkayni ana man yansibu ka ka taaga taaxuunatan wax wax ridqaa fii daarihi yumnacu min daalika waa loo diidayaa lidarari ljiiraani jiraanka dhibtood litadaruri ljiiraani jiraanka dhibtoogooda awgeed fakada safiihu baa la mida yumnacu min tasarufaati fii maalihi waa loo diidi lian laa yafniya maalu saanay xoolihiisu u dhammaanin oo fa dabeet oo aanu u noqonin callatan cala aljamaacati jamaacada mid caynoo dul saaran iyo wa calaa bayt ilmaali wa fii haada kaana dararun baa cala aljamaacati ugu sugan fayajibu waxaa wajee dafcu bilxaji calayhim in lagu difaaco xajrin iyo xayiraad lagu sameeyo wuxuu leeyahay seekhu qowlka aan u ilanaynaa waxa weeye waan odhanaynaa in safiha la xajrinayo o la xayirayo waayo nusuusta ayaa saa ina tusaysaa midda labaad qof wer maslaxo ayaa ugu suganoo dee xoolihiisiina waa la ilaalinayaa dadkii muslimiinta ahaayuu isagoo caydho kusoo soo muruxsan lahaana dhibtaa laga difaacaya lana odhan maayo buu leeyahay tasarufka u maalkiisa tasarufkiisa xoolihiisa bay ahaadeen cid xaq kule xoolihiisa yacni jamaacada muslimiintuna xoolihiisa tasarufkooda xaq kuma lama odhanayo leanna wuxuu leeyahay tasarufka uu qofku maalkiisa khaaliskaa ku tasarufayo waxay ku qaydantahy inaanu cid kale ku dhibaynin kitaabkii alwajiih fi sharxi alqawaacid alfiqiya ayaynu ku marnay qawaacidkii noocaas ahaa rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray labadii qowl ee ku jiray qofka safiiha ee aan hagaajinaynin tasarufka xoolihiisa in la xayirayo inaan la xayiraynin waxau sheekhu inoo soo tilmaamay inuu yahay qowlka raajixaahi ee u iilanaya isagu xoojinaya qowlka odhanaya waa la xajrinaya waa la xayiraya qofka safiiha ah maxaa yeelay nusuusta dawaahirteeda ayaa arrinkaa xoojinaya midda labaad wuxuu kaluu yidhi xajrintan iyo xayiraadan maslaxo ayaa safiiha lafdiisa ugu sugan oo xoolihiisii baa loo ilaalinayaa maslaxa ayaa jamaacadii muslimiinta ugu filanoo dee darar ayaa lagaga difaacayaa oo halkii intay xooluu ka baxaan iyaga uu ku soo muruxsan lahaa oo dabeetana dhibi ay kaga iman lahayd jamaacadii muslimiinta iyo baytulmaalkoodii dhibtaana waa lagu difaacayaa lana odhan maayo tasarufkanuu tasarufaya iyo waxaanu biinayaa xoolihiisii bay ahaadeen jamaacaduna wax xaqoy ku leedahay inay farageliso ma jirto lama odhanayo leanna waxaan leenahay buuhi tasarufka oo qofku ku tasarufayo maalkiisa waxa uu ku qaydan yahay tasarufkaasi ama ku xidhan yahay inaanu cid kale ku dhibaynin oo masalan waxaa jirtaa haddii qofku uu gurigiisa waxaan waxridaqee qaylada badan ee gariir kale uu soo dhigo oo dadkii jaarka ay ka seexan waayeen ay ku dhimutaan ama guryahoodii uu dilaaciyo waa loo diidi hadda isagoo ku tasarufaya hantidiisii iyo milkigiisii iyo gurigiisii ayaa haddana laga mancinayaa maxaa looga mancinayaa dhibtaa u geysanayo jaarkiisa yacni sidaasi leeg waataynu soo maraynay aynu wajiizka fi lqawaacid alfiqhiya aynu ku maraynay fi sharxi alqawaacid alfiqhiya qofku haddii uu la yimaado masalan buufimo ama xadaadi hadduu bacadlayaasha la dhex yimaado inaan laga aqbalaynin ee la leeyahay suuqaasi wixii uu ka shaqeeyo ama kaga shaqee meeshaada ama ka jooji baa la leeyahay safiihana waa sidaas leegoo waa loo diidayaa tasarufku maalkiisa ku tasarufayay si aanay xooluhu uga dhammaanin oo dabeetana caalla iyo caydh mujtamaca jamaacada dul saaran iyo baytulmaalka aanu noqonin taasina darar markaa jamaacada ku imanaya weeyaano waxa waajiba markaa in la dafciyo alqowlu raajic alladii ka namiilu ilayhi aanu ilanaynaa alqowlu odhaahda bilxajri xayiraadda la odhanayo weeye cala safiihi safiiha la xayiro lianna dawaahir nusuusi nusuusta dawaahirteedu tu'ayidu dalika kaas ayay xoojinaysaa kamaa ana fi lxajri sida xayiraaddaba ay maslaxatun ugu sugan tahay lisafiihi qofka safiiha oo maxay maslaxadu tahay bixifdi maalihi maalkiisii ayaa loogu ilaalin wa dafci darari darar iyo dhibna cani ljamaacati jamaacada muslimiinta laga difaaci walaa yuqaalu loo odhan ina tasarufahu fii maalihi buu ahaaday oo walaa xaqa xaqna liljamaacati fiihi dee uma sugnaanin xoolihiisa liannaa naquulu waxaan odhanaynaa ina tasarufa alinsaani qofka ku tasarufkiisa oo ku tasarufaya fii khaalisi maalihi fii maalihi alkhaalis maalkiisa khaaliska muqayadun waxaa lagu qaydi oo lagu dabrayaa bicadami alidraari bilgayri gayr inaanu markaa darar iyo dhibid aanu ugu geysanaynin alaa yuraa alaa yuclamu miyaan loogen ama miyaan la arkaynin ana man yansibu waa ka taaga taaxuuratan waxaan wax shiida fii daarihi daaradiisa qofka ka taaga yumnacu min dalika waa loo diidi litadaruri ljiiraani jiiraanka ku dhibto ogeeda darteed ayaa loogu diidi fakada safiihuna waa la mid oo yumnacu min tasarufaatihi waa loo diidi fii maalihi ku tasarufo lianlaa yafniya maaluhu xoolihiisu aanay u dhammaanin oo fa dabeetana u ahaado obay kula dabeetana ama bay kula didna aanu ahaanin caalatan cala aljamaca jamaacada mid markaa caynahoo dul saaran iyo wa calaa bayt ilmaali baytulmaalka muslimiinta wa fii hada kaana dararu cala aljamacati ugu sugan oo fa yajibu dafcuhu in la dafciyaa waajiba maxaa lagu dafci bilxajri calayhi xayiraad la xayiro almas'alaةu haaliثa masalada saddexaad mataa yatimu اlxajru cala safiih goorma ayuu dhammaystirmayaa xayiraadda safiiha la xayiraya ee la saaraya waxau uu dahaba bacdu اlfuqahaa waxay ku tageen wa minhum alimaam moxamed moxamed ibnu xasan ashaybani baa ka mida ila ana safiiha safiihu maxjuurun mid la xajrin weeye binafsi safah safaha nafdiisa ayaa lagu xajrin min gayri xaajatin isagoo aan loo baahanin ilaa xukmin min alqaadi xugun qaadi ka yimaado ku xukuma bilxajri calayhi xayiraan wa xujatuhumna waxa weeye ana safa cilatu lilxajri cilo ayuu xajrintii xayiraadda u yahay famataa wujidat alcila cilo marka la helana wujida almacluulu kii la cilaynaya ilxajru waa la helayaa wamata indafat markay ciladaasi meesha ka baxdana indafa alxajru waa ka baxaya kamaa huwa alxaalu siduu xaalku ah filjunuuni waalidii iyo walcatahi sagagirnimadii iyo wasikari yaraantiiba waxau sheekhu leeyahay goorma ayaa la xajriyaa safiiha wuxuu leeyahay fuqahada qaarkood waxay ku tegeen <coughs> oo uu ka mid yahay moxamed ibnu xasan ashaybaani labadii saaxiibe abu xaniifa midkood waxa uu leeyahay safiihu marka ay safaahadaasi ku soo baxdo nafsa sabaha ayuu ku xajirismayaa ayadoon loo baahanin xukun qaadiyo xajrintaa iyo xayiraaddaa ku xukma iyadoon loo baahanin ayuu maxjuur noqonayaa waxaanay xujaysanayaan oy leeyihin sabahu waa cillo xajrintu ay leedahay oo xajrin keenta mar alliyaariya markii cilladaa la helo kii macluulka ahaa ee lagu cillaynayeyna ee cillada un ahaana waa la helaya xajrintiina waa la helaya mar hadday yani safaw cillo xajrinta u ahaa haddii xajrigii la helo haddii waxaa la safay la helo xajrigiina waa in la hela macluulkiisaahi marka ay safay meesha ka baxu anfoobana xajrintii oo macluulkiina meesha waa ka baxaya sida waxaalkuba ahaa kii waalida iyo sagaganimada iyo yarida oo waalidu <clears throat> hadday ku timaado waa xajrisbaye sagaganimaduna la mid bay ahayd siqarkuna la mid buu ahaa haddii uu ka kor noqdana waa ka kor noqonayay dahaba bacdu lfuqahaai waxay ku tegeen wa minhum alimaam moxamed baa ka mida ah ilaa ana safiiha maxjuurun mid la xajirin weeye min nafsi safay safaha iyo safinimadaas lafdeeda ayuu ku xajirismaya min hayri xaajatin ayadoon loo baahan ilaa xukmin min alqaadiyi xugun qaadiya ka yima ku xukumo bilxajri calayhi xayiraadiisa wa xujatumna waxa weeye ana safaha cilatun buu lilxajri u yahay famataa wujidat alcila marka la wajido almacmuulu macluulu kii la cilaynaya waa la helaya ay alxajru wamata indafad markay cilladu meesha ka baxdana indafa alxajru xajrintaasina safay markuu meesha ka baxana indafa alxajru waa ka baxaya kama huwa alxaalu siduu xaaladuba ahaa fi ljunuuni waalidiya walcatayi wasikar wadahaba albacdu alaakhar waxay ku tageen oo min alfuqahaa'i ka mida wa minhum alimaam abu yuusuf ayaa ka mida ilaa ana safiiha laa yakunu maxjuuran calayhi ma noqonayo maxjuuru calayhi maa lam yaxjur calayhi alqaadi qaadigu haddii aanu xajrin oo aanu xayiraadda ku soo rogin maxjuur ma noqonayo waalxujatu lihada alqowl xujada qowlkani xujaysanayaana wuxuu leeyahy ana alxajra mabnahu maslaxatu lmaxjuuri xajrigan waxaa lagu dhisayaa waxa weeye waa maslaxaddan kan maxjuurkaa wahiya mutaradidatun waxaanay markaa noqnoqonaysaa bayna ihbaati alxajri calayhi xajrin in lagu sugo oo loogu sugo lixifdi maalihi xoolihiisa ilaalintiisa iyo wa bayna tarki alxajri calayhi iyo in laga tago xajrintii iyo xayiraadii la xayirayey lian laa yuhdara qowluhu si aan hadalkiisa dee loo hadur looga dhigin watarjiixuna inamaa yakuunu lilqaadi qaadiga ayaa yeesha fi lumuuri arrimaha daati lwajhayni labada wejile laa ligayrihi cid kala ma leh wa aydan faina safa laysa shayan maxsuusan shay maxsuusa oo markaa la taaban karaya ma aha wainamaa yustadalu calayhi waxaa lagu loo deliishadaa bilqabni dagiraashaha fi tasarufaati tasarufaadka lagu dago waqad yakuunu hada alqabnu xiila qabnigaas inuu xeelad noqdana waa wax dhici karaa walaa yahbutu daalika kaasina ma sugmayo ilaa biqadaa'i alqaadi qaadiga qadihiisa mooyaane wa aydan mar kale fa ina alxajra lisaba mukhtalafun fiihi bayna alfuqahaa'i waa la ysku khilaafay oo falaa yahbutu ma sugmayo ilaa biqadaa'i alqaadi qaadi xuunkii mooyaane kaalxajri bisababi dayni sida xajrintii sabab dayn loo xajrinayo xajrinayoo kale wa ana alxajra laa yahbutu si aanu xajrintu aanay u sugmayna ilaa bilqaadi qaadi mooyaane fakadalika rafcuhu korqaadkiisuna laa yakuunu ilaa bilqada qada ayuunbuu noqdaa sheekhu axnaafta ayuu ka mid yahay inta badan arrimaha u inoo sheegana waa fiqu axnaaf waxoogay markaa mararka qaarkood uu inoo sheego oo fuqahada kalena markaas ay iskhilaafaan iyabu inta badan soo qaataa madaahibta laakiin inta badan asalka wuxuu tilmaamaya waa fiqu axnaaf wuxuu leeyahay qolada kale waxay ku tegeen ee fuqahada oo abu yuusuf uu ka mid yahay waa labadii saaxiib ee imaam abu xaniifa uu lahaa yacquub ibnu ibraahim iyo maxamed bn xasan ashaybaani buu midba dhinaca inoo mariyey wuxuu leeyahay safiihu maxjuuru calayhi ma noqdo haddii aanu qaadigu xajrinin oonu xayirin waxaanu xujaysanayaa uu leeyahy war xajrintani waxay ku binaysantahay ku dhisantahay maxjuuru calayhigan maslaxaddiisa maslaxaddiisii halkay ku jirtaana waxay dhex noqnoqonaysaa ay ka dhaxaysaa in la xajiriyo oo la xayiro si xoolihii loogu ilaaliyo iyo in xajirintii laga daayo si aan hadalkiisa iyo dee karaamadiisii iyo bini aadanimadiisii aan meel loogaga dhicin oon xoolaha la haleeshinin labadaasay maslaxaddiisu udhaxaysaa labadan yaa kala rajaxaya markaa ee odhanaya talaynu maanta dooranaynaa waa xayiraynaa xoolahaynu ilaalinaynaa ama waa iska sii daynaynaayo yani waxba xayiraad saari mayno yaa kala rajaxaya wuxuu leeyahay qaadiga ayaa kala rajaxaya arrimuhuna mar hadday daatu wajhan yihiin oo laba weji ay leeyihiin mutaradid laba weji ay dhexdood noqnoqonayaanna waxa uun kala rajaxaa waxa weeye qaadiga ee cid kale ma kala rajaxdo midda kale sabahani buu yidhi wax la taaban karaya maaha oo maxsuusa maa sidii waalidii iyo yaridii iyo waxaa loo daliishanayaa un qabnigan ku dhacaya tasarufaadka ee masalan markuu wax iibsanayo dee lacag ka badan wixii suuqay ka joogtay laga siinayo markuu isagii wax uu leeyahay iibinayana dee la cawarayo ee wax yar laga siisanayo wixiisii taas qabnigaa lagu dagayo tasarufaadka ayay ku muuqataa taa lafdeeduna xiilad ayay markaa noqon kartaa iyo xeeladaysi markay qabniga inuu sameeyaana waa wax dhici karaa mar hadday sidaa tahayna dee qaadi ayuunbaa ayuunbaa qadihiisu xayiraaddu ku sugmi kartaa midda kale wuxuu leeyahay safaha xajrintan safaha mar haddii la khilaafsan yahay oo fuqahadii ay isku khilaafsan yihiin dee qaadi ayuunbaa markaa sugi karaa sida xajrinta sababta in loo xajrinayo oo kale sidaanu xajrintu aanu ugu sugmaynay qaadi mooyaane ayaan rafcintiisa iyo koryeelkiisuna qaadi unuu u koryeelayaa iska kor noqonaynin wa dahaba albacdu alaakharu min alfuqahaa'i waxay ku tegeen wa minhum fuqahada siaan ugu tagtay waxaa ka mid ah alimaam abu yuusuf ayaa ka mid ahe ilaa ana safiiha laa yakuunu maxjuuran calayhi ma noqonayo maxjuur calayhi ma lam yaxjur calayhi alqaadi qaadigu intaanu xayirin waalxujatu lihada alqowlna waxa weeye ana alxajra mabnaahu waxa uu markaa ku dhisan yahay maslaxatu lmaxjuuri kan maxjuurkaa ah, maslaxadiisa iyo dandiisa ayuu ku dhisayey wa hiya maslaxadiisina mutaradidatun waxay noqnoqonaysaa ee dhex taalla bayna ihbaati alxajri calayhi in xajrin lagu sugo lixifdi maaliisi xoolaha loogu ilaaliyo wa bayna tarki alxajri calayhi iyo xajrintiisa oo laga tago lianla yudara qowlu saan hadalkiisa loo hadur yeelin watarjiixuna inamaa yakuunu lilqaadi qaadiga ayaa markaa xajrintaana ay u sugnaatay fi lumuuri arrimaha daati lwajhayni labada weji leh laa ligayrihi cid aan qaadi ahayn male mar hadday laba weji ay leedahay iminkan laba weji bay arrintaani leedahayoo maslaxadiima xaggaasaa laga eegaya mise xagganaa laga eegayaa marka arrimahaasoo kale isaga kala rajaxaan waidan faina laysa shayan maxsuusan shay maxsuusa ma ahaanin wainamaa yustadalu calayh bilqamni fi tasarufaat waxaa markaas loo deliishaa qamniga iyo dagniyaha tasarufaadka lagu dagayo waqad yakuunu hada alqamnu xilatan xeel ahaan inuu sameeyaa dhici karta walaa yadbutu daalika kaasina ma sugmaya ilaa biqadaa'i lqaadi qaadi qadihi ayuunbuu ku sugmayaa wa aidan fa ina alxajra yacni inuu xeelo u sameeyey iyo markaa xayiraadda lafdeedu qadaa'u lqaadim bay ku sugmaysaa wa aidan fa ina alxajra lisabahi mukhtalafun fiihi bayna alfuqahaa'i waa la isku khilaafay oo falaa yahbutu ma sugni mayo ilaa biqadaa'i kalxajri bisababi dayni sida xajrintii sabab dayneed loo xajrinayo oo kale wa kamaa ana alxajra laa yahbutu si aan u sugmaanaynin ilaa bilqadaa'i garsoorka mooyaane fakadalika saasoo guli rafcu koryaalkiisuna ahaaday laa yakuunu noqon maaya ilaa bilqadaa garsoorka ayuunbaa markaa qaadi karaya wa hamaratu alkhilaafi bayna alqowleyn haddaba midhaha yacni ka soo baxaya baxayaaba faa'iidada khilaafka labadan qowl u dhaxeeya waxa weeye ana tasarufaati safiih safiiha tasarufaadkiisu qabla alxajiri calayhi inta aan la xayirin min qibal alqaadi aan laga xayirin xaggiisa takuunu waxay noqonaysaa saxiixatan naafidatan mid saxiixa oo fusha ayay noqonaysaa calaa ra'yi abi yuusuf waman taabacahu abi yuusuf ra'yigiisii ciddii raacday wa mawquufa bay noqonaysaa mid la joojiyo calaa ra'yi moxamed wa muwaafaqahu kaanaha saadiratun yani sidii oo ay ka soo fushay min safihin maxjuurin caleyh min alqaadi mid safiihoo ah qaadiga laga xajriyey sidii oo kale waladii ka namiilu ilaa tarjiixi aanu ilanayna rajaxaadiisa huwa alqowlu waa odhaahday biana alxajra laa yatimu inaanu dhammaystirmaynin ilaa biqadaa'i alqaadi qaadi iyo garsoore xukunkii mooyaane wakadaa rafcu kuryelkiisuna waa la mid waa lima stadalla bihi asxaabu hada alqowl waxaana u deliila waxay deliishadeen qowlkan qoladii ku tagtay wa haadaakaasina maa akhada bihi alqanuun almadani alciraaqi qanuunka madaniya ciraaq waa kau qaatay kamaa sayatii fiima bacdu gadaalsa inoogu iman doonta waataynu soo tilmaannay in badan khilaafku haddii uu midha yeeshana waxaa la yidhaha khilaaf xaqiiqi ah haddii aanu wax midhaa lahayna khilaaf lafdiga baa la yidhahdaa xagga lafdiga iyo musamuun baa la isku khilaafaya haddaba labadan qowl ee midna odhanaya safiihu marka ay safahas ku soo baxaa waxaa yirmaya iyo qowlkan kale ee le maye marka qaadigu xajriya ayuunbuu xajirismayaa tamarada khilaafka ku jirta labadaa qowl waxa weeye haddaynu qaadano ra'yiga abu yuusuf iyo wixii raacay ciddii raacday oo asafa markuu soo baxaabu xayirmayaaba waxay leeyihiin tasarufaadkanu safiyu intaan qaadigu xayirin uu sameeyaa waxay noqonaysaa mid saxiixa oo fulaysa ilan weli lama xayirine xayiraad marka la saaro ayuunbaa tasarufaadkiisii ay joogsanayaan oona saxiix noqonayo oonay fulaynin laakiin inta aan la saarin dee weli safiih maaha markaa tasarufkiisi waa saxiixo waa fulayaa laakiin moxamed ibnu xasan iyo ciddii waafaqday oo lahayd marka safiihnimadaasiba ay soo baxdaabuu xayirmayaa waxay leeyihiin wuxuu tasaruf sameeyaa mawquufa ayay noqonaysaa waa la joojinayaayo dee waxaa lagu joojin markaas in markaa dee weligiisii iyo masaxadiisa iyo inay ku jirto oo wuxuu la mid noqonayaa un qof safiyahoo qaadigu xayiray oo kale si aan tasarufkiisi waxbaanay uga soconayn ayaanu kana uga soconaynin waxaanu leeyahay dictorinku kaanuu ilayna rajaxaaddiisu waa qowlka odhanaya xajirintu ma dhammaystirmaysa qaadi qadaagiisa mooyaane koryeelkiisu waa saas loo qaadi unbaa kor yeela waxaana u daliila buu leeyahay qoladii saa ku tagtay adiladii ay qabsadeen wa hamaratu lkhilaafi bayna alqowleyni waxa weeye ana tasarufaati safiih qabla alxajri calayhi intaan la xayirin min qibali alqaadi qaadiga xaggiisa intaan laga xayirin takuunu waxay noqonaysaa saxiixa naafida mid saxiixa oo fulaysa calaa ra'yi abi yuusuf waman taabacahu abi yuusuf iyo ciddii raacday ra'yigooda ku soconno wa mawquufa bay noqon mid la joojiyey calaa ra'yi muxamed waman waafaqahu maxamed bnu xasan iyo ciddii waafaqdeen mid la joojiyey bay noqon kaannaha saadira si ay ka soo fushay min safiin maxjuurin calay min alqaadi qaadiga xaggiisa laga xayiray waladii ka namiilu ilaa tarjiix aanuu ilanaynaa huwa alqowlu waa odhada biana alxajra laa yatimu ma dhammaystirnayo ilaa biqadaa'i lqaadi qaadi yacni xukunkii mooyaane wakadaha rafcuna waa la mid waa limaistadalla bihi asxaabu hada alqowl waxay deliishadeen وhdاk سلma أhذ bه الqاnون المdني العراqي wxuu drisay kmاsiyati فيma baعd الmaسألة الرaaبعة maسألada أفراad wa xukم تصرفaaت السفيه سفيha taصرفaaتkiisa xukunkooda wuxuu hi xukم سفيhi سفيha xukunkiisa waxa weeye baعd الxajri intii la xayiray dabadiis xukم صغير الممyز kii yaraa mumayizka ahaa buu la xug noqonaya fi tasarufaati tasarufaadka alqaabilati lilfaskhi faskh aqbasha kalbayci iyo walshira iyo walijaarati waa iibkii iyo iibsigii iyo kiradii oo fatakuunu mawquufa bay noqon cala alidni bay ku taagmi idaa kaanad markay tahi mutaradida bayna nafci wadarar miday noqnoqonaysaa wamaa kaana wixii ahaaday ee minhaa ka mida tasarufaadkaa dararan maxdar ahaaday waqacad baatila bay udhici kal hibatiba weeye wamaa wixii kaana ahaadee minhaa xaaluu ka mid yahay nafcan maxdar ahaadayna waqacad saxiixata naafidatan bay udhici wayajuusu lahu waxaana u bannaan istixsaanan waxa u bannaan alwasiyatu wasiyo ayaa u bannaan fii wujuuhi alkhayri fii wujuuhi lbiri biriga wejiyaalkiisa inuu dardaarmo wain lam yakun mina litabaruci bayaanu ka ahaanin wakada alwaqfu calaa nafsihi baa la mida uma calaa gayrihi ama tasarufaatuhu allatii taasoo laa taqbalu lfaska aan aqbalaynin ka nikaaxi iyo watalaaqiba weeyaane fataqacu minhu waa dhacaysaa saxiixatan naabidatan khilaafan iyadoo khilaafsan lilxukmi xukunka binisbati marka loo eega lisaqiiri lmumayiz kii yaraaye markaas wax kala garanayey marka loo eego way se khilaafsan tahay waxau sheekhu leeyahay safiiha inta la xayiray dabadii xukunkiisu wuxuu la mid noqonayaa uun xukunkii kii yaraa ee mumayiskahay wax kala garanayey ayuu la mid noqon wuxuu kala mid noqonayaa tasarufaadkii aqbalayay faskiga yani khiyaarka yeelan karayay yani inta majliskii lagu jira ama khiyaaru shardigii lagu jira la faskhi karayay iqaala ay ka furnayd iyo naqdin iyo burin waa sida iibkii iyo iibsigii iyo ijaaradii oo markaa taasi waxay ahayd waxay ku taagmaysay idanka ayay markaas ku taagmaysay mar hadday markaa bayna nafci wa darara ay u dhaxayso oo ribxi iyo khasaaraba markaas ay u dhaxayso waxay noqonaysay weligu inuu ijaaseeyo ayay markaa ku xidhmayso ku taagmayso inu soo marnay wixii markaa tasarufaadkaasa ee darar maxdi ah ee isaga markaa darar iyo dhib ku ah ee wax milkigiisa ka midii ay ka baxayeen iyadoonay waxba u soo weydaaran sida hibadii oo kale uu hibaynaya darar maxdiya wey taasi baatilay noqonaysaa wixii nafci maxdiya isaguna ahaa waa nafci maxdi ah waa hibe loo hibeeyey aqbalitaanka waase seeqbaal waa wasiya iyo dardaaran markaa isaga loo dardaarmay oo kale taasi saxiixa naafida bay noqonaysaa laakiin wuxuu leeyahay istixsaan ahaan waxa bannaan alwasiyatu fii wujuuhi اlbir wejiyaalka biriga istixsaan ahaan markaas waa ugu dardaarmi karaa istixsaankana waynu arki doonnaayo adilada markuu sheekhu inooga hadlayo deliilka shanaad ayuu noqonayaa marka kitaabiga laga yimaado ee sunnaha laga tagee ijmaaca laga tagee qiyaaska laga tago ka shalaadu ka hadlo istixsaanku istixsaan kale waxyaalo badan bay yidhaahdaanoo ay ku macneeyaanoo waxa weeye waxa laga weecanayaa in masalada lagu xukmiyo wixii ay kuwa la midkaa lagu xukminayey ayaa si khilaafsan baa looga weecanaya waxa weecashadaa keenaya ayaa jira adigu yani siyaalo badan ayay markaas ay ay u qeexaan istixsaanka waynu arki doonnaa walow yaanu helo tabarrucba kaadin istixsaan ahaan ayuu markaas u bannaananaya waxaa kaluu hi wakada alwaqfu calaa nafsihi uma calaa hayrihi waxa isaguna lamida oo istixsaan ahaan isaga bannaanaanaya waqafuu nafdiisu waqfiya ama cid kale markaas uu ku waqfiyo oo bal garanaya cid kale inuu ku waqfiye alwaqfu calaa nafsihi say noqonaysaa fuqahadu way isku khilaafeen qofku nafdiisa wax ma ku waqfin kara mise kuma waqfin karo jumhuuru lfuqahaa oo jumhuur markaynu nidi noqonaya maalikiyada iyo shaaficiyada qowlka asaxa iyo weji asaxa iyo akharu lxanaabila iyo maxamed ibnu xasan oo xanaabilada ka mida intaasi waxay ku tegeen inaanay ansaxaynin qofku nafdiisa inuu wax ku waqfiyo waayo waxaan suurtagal ahayn bay idhaaheen qofku inuu nafdiisa milki siiyo milkigiisii wixiiba isagaa leh waa shay xaasila taxsiilulxaasila waa muxaal baa la yidhaahdaa shay xaasila xaslintiisu waa muxaal waa waxaan suurtagal ahayn markaa shaygii isagaa leh haddana waan isku waqfay waxay dhaheen wax ansaxaya maaha halka ay markaa qabaan inuu ay ansaxayso waqafka uu qofku nafdiisa kuwa mwaqfo yacni madhabka xanafiyada qowlka muctamadka oo abu yuusuf markaasuu ka mid yahay muqaabilun asaxa markaa cinda shaaficiya waa ansaxayaa bay dee jihadii markii hore uu ku lahaa jiha aanan lahayn aan ahayn buu markaa ku yeelanayaa bay yidhaahdeen laakiin tasarufaadkiisa buu yidhi aanayo fasak aqbalin tasarufaadka aanayo ufasaqa aqbalaynin naqdin iyo burin aanan saa aqbalaynin waa sida guurkii iyo talaaqiiba weeyaane saxiixa naafida bay noqonaysaa mid saxiixa oo fulaysa bay noqonaysaa waxa uu sheekhu weliba kitaabisan madkhalka la yidhaahdo waxa uu ku sii tilmaamayey haddii caqdu nikaaxa uu ku magacaabo agsara min mahri lmithli inaan waxaa ka badani laazimaynin ee waxaa laazimayaa un mahru mahaanuu yahay walow qayimku habow idna in ka badane waxa yacni sugmayaa waxa weeye mahru masaalun dumarka la midkaa wixii lagu guuriyo ee wax ka dheeraada inuu ku guursa safiihu looma ogola halkan uu leeyahay saxiixa naafida bay noqonaysaa shaaficiyadu ayuu taa way khilaafsanta wateen minhaajka habeenkii dhaweytay walaa yasixu nikaaxu bikayri idni lweliyi safiih yacni guurkiisu ma ansaxayo bikayri idni lweliy ma ansaxayo maalikiyadoo kale ayagu waa mawquuf bay lee weliga ayuunbaa ka eegiyo hadduu markaa darar u arkana wuu ka fasakhay haddii kalena wuu socotiin xanaabiladuna markaa laba qowl bay ka leedahayoo miday shaaficiyada ka waafaqsan yihiin iyo miday markaas miday xanafiyada ka waafaqsan yihin miday maaliki shaaficiyada ka waafaqsan yihiin labadaasay markaas ayagu ay leeyihiin wuxuuhi xukmu safiihi bacda alxajri xukmu safiihi bacda alxajri waa xukmu sagiir kii yaraa xugiisa almumayis ee wax kala garanayay fi tasarufaati alqaabila tasarufiyada aqbalaya lilfashi kaalbayci iyo washira walijaaratiba weeyo oo fatakuun waxay noqonaysaa mawquufa mid yacni ku joogto oo lagu taagay cala alidni idan idaa kaanad yani weligu idmo idaa kaanad hadday tahay mutara idaa kaanad markay tahay mutaradida mid noqnoqon bayna nafci wadarar wamaa shayii kaana ahaaday minhaa xaaluka miya tasarrufaadkaa dararan maxdar ahaaday waqacad baatilaba dhici kalhibatiba weeye wamaa kaana wixii aday minhaa xaalu ka mid yahay nafcan maxdan waqacad saxiixatan saxiixa ayay markaas u dhacaysaa wayajuusu lahu waxaana u bannaan istixsaanan waxa u bannaan alwasiyatu wasiya ayaa u bannaan fii wujuuhi lbiri wajiyaalka biriga inuu markaas uu dardaarmo ayay u bannaan wain lam yakun min ahli tabaruci ahlu tabarucba yaanu ahaanin wakada alwaqfu calaa nafsi baa istixsaan ahaan u bannaan uma calaa gayrihi ama tasarufaat allatii laa taqbalu faska aan aqbalaynin ka nikaax iyo watalaaqiba weeyaane fataqacu minhu safiihi waa ka dhacaysaa saxiixatan naafidatan xaalay tay mid saxiixaho fuli khilaafan lilxukmi iyadoo markaas ay khilaafsadee xukunkii binisbati lisagiiri mways kii yaraamwayiska ahaa xukunkii markaas halkaa ka yaalay ayadoo markaa masaladani khilaafsan ayay markaa kan isaga ka ansaxaysaa almasalaة اlkhaamisa waa masalada shanaad wallahu aclam halkaa inoogu joogo